بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزك التسليم أما بعد قال الله تعالى في كتابه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام litaftaruu cala allahi alkadib inta aynaan nadwada bilaabin waxaan rabaa horta in aanu tilmaanno nadwadan waxa ay tahay hadafkeeda iyo siday u socon doonto biidn illahi subxaana wa tacaala waad arkaysa allah barakeeyo culimmadeenna oo aanu laba u qaybinnay kadib markii meesha ay nagu yaraatay nadawaadka bixi doonaayo waa afar nadwo maanta berri saa dambe maalinta ugu dambaysa biidni illahi subxaana wa tacaala sidii sanad horeba nadawaadku waxay noqon doonaan miday culimmadu in yar hadlaan idinkana inta badan aada hadashaan maxaa yeelay mashaakilka iyo ishkaaliyaadka jiraayey badanaa dadweynuhu ka dhex guuxaa culimadana marka ay ka jawaabaysa waxay ka jawaabtaa iyagoo keligood hadlaya oo dadku aanay hor fadhiyin sideedana su-aasha marka laga jawaabayo waxay muuqataa jawaabtu marka su-aasha qofka wataay uu si cad ula soo taagan yahay oo mas'aladii uu caddeeyo haddaba biidn illahi subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa kow nadadu inaanay dhicisoobin oo idinku mushaaraka aad samaysaan oo aad idinku aad hadashaan oo su-aalihii aad keentaan waxa laga hadlayo nadwadan hadda ah ee aannu u fadhinno waa alxalaal waalxaraam hadday noqon lahayd wax la xiriira cunis iyo cabitaan wax la xiriira guryihii iyo gadashadooda wax la xiriira waxbarashadii iyo deynkii la qaadan lahaa waxa la xidhiira shaqooyinka la qabanayo waa su-aala in badan dhegihiina ku soo dhacay waqtiyo kala duwan iyo xilliyo kala duwan aad maqasheen meelo badanna aad ka bowsateen laakiin waxaan isleeyahay in culimmada aad ka maqashaan ood niqaashtaan oo duruufta hor dhigtaan muhiimaddeeday marka leedahay haddaba waxaan u baahannahay kow nadwada intaanay bilaabanin ka hor mowduuca inaan laga bixin salaad iyo zako waqti kaleanu ka hadlaynaa oo maantaba ramadaan baa laga soo hadlay soom baa laga soo hadlay howlo kale ee la xidhiira sidee loo soomaa saacadaha dheer saacadaha gaaban nadwo berri keligeed u gaaraa jirto iman doonta biidn illahi subxaana wa tacaala marka haddii mowduuca laga baxay wuxuu noqon doonaa mowduucu mowduuc aad aad ugaga fog waxaanu ka hadlaynay waxaana laga yaba inaynaan daboolin taas waa mid ta labaad hadalku inuu kooban yahay haddii mas'alada sheekha kaaga jawaaba aadan xitaa ku qanacsanayn aadaabtii inaan laga tegin maxaa yeelay waa ra'yi oo ragga meesha fadhiya waa rag aqoontooda leh masaa-ishuna aanay ku cusbayn nin walbaba si gaara usoo cilaajiyey iyaga aaraada ku kala duunaan kara innaga ku kala duunaan karna wax mushkilada markaa malaha waxaa kaloo aan ka codsan lahaa daaqimka idaariga ah ee laba qofood inay meeshan istaagaan oo dadka si ay u kala horeeyaan gacanta u taaga ay soo gudbiyaan sida microfonka loogu gudbiyo in sha allah subxaana wa tacaala gabdhuhu iyaguna way hadli doonaan su-aalahooda soo qadimi doonaan sidaasoo kale raggu iyaguna way hadli doonaan biidn illahi subxaana wa tacaala masaladuna inay noqoto masalo iyadu kooban oo runtii dadku ay ka faa'idi karaan biidn illahi subxana wa tacaala waxaan intayna kelmadda aynaan guda gelin oo aynaan furin mikrofonka iyo su-aalihiisa aan ku hormari lahaa culammada inay in yar horta inaga yidhaahdaan alxalaal waalxaraam diintu sida ay u muujisay xadiidkii nucmaan bin bashiir oo faahfaahin u baahan iyo qowluhu allahu subxaana wa tacala uu ina yidhi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaal wahada xaraam waxaan rabaa marka doctor axmed taahir aweys in yar oo muddo shan daqiiqo ah ama afar daqiiqo daqiiqad baan kala soo haray inuu bal xadiidkaas noo iftiimiyo jazahu allahu khayran falyatafadal fadiilatuhu mashkuura الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم موضوعa sida u sheegay xalaal iyo xaraam mowduuc aad iyo aad weyn weeye taxliilka iyo taxriimkana ilaaha iska iskale shaarica ilaahay baa wax xarimi kara iyo rasuulku loo waxyooda calayhi salaatu wasalaam qof kale waxna ma xarimi karo waxna ma xalili karo culummada iyagu waxay uun ka hadlaan waxaa weeye inay baaraan xukumka alleh subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu ay shaygaa u dideen inuu xalaal inuu xaaraam yahay haddii aayad qur-aan ay ku soo aroorto xadiid nebi uu ku soo arooro haddii kale ijmaaca nebiy uu ku soo arooro haddii kalena waxyaalaha mansuusaadka ah oo la caddeeyo looga qiyaas qaato ama qofka asagu wax iska xalilo wax iska xarimo maya ilahay wuxuu leeya alaa lahu alkhalqu waalamru sida ilaahay cidina aysan waxula abuurin amarka iyo wax farida iyo wax waxalaal xalaalaynta iyo xaaraamta allah iska leh subxaana wa tacaala bal qofku hadduu isku dayo min jeybihi inuu wax xaleeliyo ama wax xarimo oo sulda isiiyo kufri bayba noqonaya am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin ma shuraka ay leeyihin diinta iyagu u jideeya suurat lancaam waxay aad u naqdida gaalada wax aan caqli iyo sharci ku dhisnayn iska xarimto neefka haddow intaasoo dhalo orgigaas raggaa iska leh haweenka ka xaaraam waxba waxyaala aan sharci ku dhisnayn xadiidkan nabigu calayhi salaatu wasalaam nucmaan binu bashiir waa qaacido asaasiya wuxuu dhahay alxalaalu bayin waalxaraamu bayin xalaashu waa caddahay oo nusuusta caddaysay xaraamtuna waa caddahay wa baynahumaa umuuru mushtabihaatun laa yaclamuhuna kahiiru min annaas arrimo mushtabihaada ayaa jira oo dhinac haddii laga fiiriyana xalaasha shabaha dhinacna xaaraamta shabaha saas ay tahay nabigu wuxuu nugu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman ittaqa shubahaati faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi qofkii waxyaalaha shubahaadka ka dhowrsada diintiisa iyo sharaftiisa beri buu u noqday oo diintiisana lama dhaawicin sharaftiisuna ma dhaawacmayso lama caayayo oo dadka lisaankoodu kuma sallidmayo waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam qofkii shubahaadka ku dhacana xaraantiiba ku dhacay sababtoo ah waa meeshay soomaalidu yidhaahdaan tuugo taataabashaa lagu bartaa shubahaadka haddii aad ku dhacayd xaaraamtii kuu geynaysaa saas darteed maadaama shubahaadkii la isaga digay xaaraamtii oo cad in lagu tillaabsado waxaad garanaysaa khuduurada ay leedahay dee khuduurada ay leedahay waxaa ka mid a xaaraamta qofka cuna inaan camalkiisa aan la aqbalaynin xadiidkii waad og tihiin nabigu uu yidhi calayhi isalaatu wasalaam uma dakara arajula yudiilu safara ashcaa aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa yaquulu yaa rabbi yaa rabb wamacamhu xaraam wamalbasahu xaraam waqudiya bilxaraam faanaa yustajaab yacnii qof alla baryaya asbaabtii alla barigoo dhan la yimid markaa dacwadii laga aqbali waayo alla barigii sababtoo ah xaraam ayuu ku quutay de kolley inkastoo xadiis daciifa uu yahay laakiin inuu macna sixistaaday kullu jismin nabata min alxaraami fanaaru owlaa bih kolley ama waa xikmo ama waa xadiis daciifa laakiin waa macno saxiixa sababtoo ah xaaraam haddaad ku quudatid dee naartii waxa weeye asbaabteedii ayaad maanta ma arkaysaa faraha la gashay de waxaana u daliila qowlu tacaala ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran qofka xoolaha agoonta cuna waxaa la yidhi waa qof naar dab laqlaqaya dee xaraamtiina waa sidoo kale ilaa wax la dhacay iyo wax la xaday iyo wax la khiyaanay waa saas weeye taxriimka waxa keenana waxa weeye imaa dulun dad waxaad ka dhacdid ama qishi inay tahay ama wax shaaricu mucaamalaad uu joojiyey oo iyadana ama adigay dhibaata kugu jirtaa ama dadkay dhibaata ugu jirtaa sidaa darteed taxliilka iyo taxriimka wax sahlan ma wadaad uun iska maanta ma arkaysaa mutasaahilana qiil iyo raadi ayaduna wax sahlan ma aha sababtoo dad badan iyagoo og wuxuu inay xalaal yihiin oy diinta aayaadka yaqaann axaadiidta yaqaanaan wadaad warkiisaad qaadanaysaa adig wadaad warkaagii waxaad adigaba og tahay oo naftaada markaad la tashid aada og tahay war wadaadka wax kugu tarayaa nabigu waa ku yidhi istafti qalbig ma garatay qalbigaaga weydii aliu maa xaaka fi nafs wataradada fi sadri dembigu waa wixii nafta ku nonoqda oo qalbiga xog waa in aftaaka naas waa aftowk marka wax adigaba aad og tahay oo diintii aad ka taqaanid inay xaaraam tahay haddaad tirahdid wadaad ii qiilday haddii aad tirahdid oo adigiiba aad taqaanid hadhowda daqiilkaas waxba ku tari maayo isagiina waa uu ku dambaabayaa adigiina waxa weeye qof sharci doona ma tihid qof waraca ma tihid qof waxaa tahay marka luuqluuq raadsanayo marka ikhwaanii taxliilka iyo taxriimka wax sahlan maaha culimmadana inay iska ilaaliyaan wax aysan ogeyn inay xalaal tahay inaysan xalilin wax aysan ogeyn inay xaaraamta aysan xaribin dadkuna aysan unqiil iyo wadaadaa baneeyey aysan raadsanine soomaalidu dad kale waxay uga duwan tahay culimmadooda iyo caamadoodu waxyaalaha badan oo diinta daruuriyaadka waa yaqaano culammadu diinta waxay u qabaan cilmiga cilmi daruuri ahoo qof walbaba yaqaano iyo cilmi khaas oo culimmadu ay taqaano soomaalida caalamka haddii la yidhaahdo cawaamtooda dadka caamada dadka ugu aqoon badan waayo sababtoo duruus ay dhegaystaan tafaasiirtay maqlaan muxaadaraadkay yaqaaniin haddooba xadiid iyo aayad la akhriyo iska dhaafe nimankii caamada ahaan jiray minhaajka intay iska soo fariistaan ay dusha ka qaban jireen markaasay diyaadka iyo asnaantooda iyo waxaasoo dhan isagoon kitaab akhrin jirin ay dusha ka qaban jireen haddoo xadiid iyo aayad qofka haddii loo fasiro oo wax badan tafsiirka iyo axaadiidta muxaadaraad ka dhegaysto qofku cilmi dhagood badanow oo maanta ma arkaysa ayuu qabanaya saa darteed soomaalida in badan jaahil lagama ahan masaa'il badan ay yaqaaniin ama ribadii ama kan ama kan ama kan ama maanta ma arkaysa guurka aan weliga aan lahayn ama waxyaalahaas oy ka baxan yihiin axaadiidii ay garanayaan ayay hadhow wadaad qiil loo raadsanaya wadaada iila leeyahay taa marka waxba kuma tarayso qiil wadaad kuu raad waxa kuma taraysee xujo ilaahay inaad ka haysato umbaa wax ku taraysa marka taxliilka iyo taxriimka waa dayaano xadiidkana haddii uu yidhi qofkii shubahaadka ku dhaca xaaraamta ku dhacaya qofkii xaaraamta u qasto u bareera maxaad u malaynaysaa diin la-aan waayo ilaahay marka hanaga koriyo baaraka allah fiikum jaza allah eh, fadiilat eh, sheekh doctor axmed ilahay subxana wa tacala ha ka abaalmariyo ee eh, in uu qofku u haleelo waxaanba xalaala waxaanba xaaraana ah waxaa asal u ah waa cilmiga sharciga ah baryahan dambena cilmigu wuxuu noqdo cilmi la xoogsado qofba qofka uu ka isticmaali og yahay internetka gogolka unba u diraya kadibna waxaa laga yaabaa hadba sheekha fududayn og inuu markaa iska dabagalo mowduucaas inagoo ka digayna baan waxaan rabnaa inaanu tilmaano ahmiyat alcilmi alsharci qofka cilmiga meesha laga qaatay inuu ka qaato usuushii cilmiga uu ku taagnaanaya inuu qofka uu ka raadiyo aqoonta waxaan u daynaya sheekh almis isna waxaan siinaya insha allah subxana wala tii hore muqadama ahayd afar daqiiqan sii fadiilatuhu mashkuura واي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qofku muslimkiihi inuu u hoggaansamo diintiisu waxa ay amrayso oo uu noqdo qof ay qabato ama uu qabto xukumka sharcigiihi bannayn iyo xaaraantimaynba waxay markhaati u tahay qofkaasi laabtiisa inuu iimaano inuu ku jiro qofku haddii uu daciifo iimaanka laabtiisa ku jira haddii uu daciifo nusuus badanoo lagu dul akhriyaa wax fara badan macno badan maxay tole uma samayso waxaan qofka muuminkaa ku hogaaminayaa inuu yidhaahdo waa weedhii ilaahay waa weedhii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam culamadiibaa arrinkan halkaa dhigtay wuxuu uga istaagayaa yow dib uga noqonayaa waxa weeyaan hadba iimaankiisa iyo yaqiinkiisa qalbigiisa fadhiya ilaahayna subxaanahu wa tacaala iyo nebigeenniba sala allahu calayh wasalam meel durugsan ayay cilmiga dhigeen cilmiga sharcigaah meel durugsan ayay dhigeen qaala allahu tabaaraka wa tacaala shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'ima bilqisط laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim halkaasuu ilaahay dhigay subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu isagu ka marakacay ilaah xaq lagu caabudaa ilaahay mooyaane ilaah kale inaanu jirin malaa'igtuna sidaasay ku markhaati kaceen wuxuu ilaahay ku laray oo uu ku sadexeeyey cidda kadaalika qirtay ee marakacaa qaaday wa ululcilmi ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala cilmigii waxyiga ahaa alkitaaba waasunna dadkii u saaxiibka ahaa iyaguna maragaa ayay kaceen ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna darajadooda kor buu u qaaday yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat duulka iimaanka laga helay asxaabulcilmiga sharciga ah lehna ilaahay darajooyinkoodii kor ayuu ka yeelay subxaanahu wa tacaala qofku waxaanu garanaynin inuu isku maqiiqo hawl aanu garanaynin inuu furo fatwo aanu daliisheeda haynin inuu isagu fatwoodo ama faafiyo ama uu qiil isagu u raadsado ama uu noloshiisa meel dabacsan isaga oo la raadinaya inuu weedh aanu asalkeeda iyo salkeeda diineed meel aanu ku ogayn inuu qaatana ilaahay waa kii nagu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaanad aqoon u lahayn ha dhex jibaaxin maragga maqalka aragga qalbiga intaba yowmaalqiyaamo waa la isweydiin doonaa waxa aad samaynaysid qowlka aad ku dhaqaaqaysid ficilka aad la imanaysid intaba iska hubso oo ha ku degdegin hawshaaduna yaanay noqon diintaaduna yaanay ku lumin waa la lahaa qiila waqaala yaanay kaaga dhicine cid aad aaminsan tahay cilmi sharciyo kaa badan inuu hayo cid aad ku tuhunsan tahay cabsi ilaahay inuu ka muuqato cid aad u og tahay xalaal miirato inuu leeyahay duruuftaada iyo zamanka iyo hawsha aad ku jirtana aqoon u leh afartaa tilmaamood qofka aad ka heshid baa diinta ilaahay weydiisan qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaabi ma siman yihiin duulka aqoonta leh iyo kuwa aan aqoonta lahayni maye rabboo ma sunno weeyaano waa su-aaloo jawaabteeda innaga inaloo daayey waxa xusuusta qaata oo xuska wacdiga iyo diinta uu ku duxaa duulka caqliga saaxiibka u leh ee indheergaratada afka inagu aynu ku nidhaahno waa duulka cilmiga culuumta sharciga haye weeyaan buli alla subxaanahu wa tacaala nabigeennina arrinkaa waa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiini qofku ilaahay khayr la doono diintuu fahansiiyaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa idiin khayr badan idinka waxaa idinku khayr badan kiina cilmiga kiina qur-aanka barta dadkana maxoo toolay u dhiga marka maadaam xalaashii iyo xaaraantii halkaa uu sheekh axmed daahir uu dhigay cilmiga sharcigu ahamiyada uu leeyahayna nusuustu waa inoogu soo aroortay intaasoo dhanba waxaa ka sii durugsan war ilaah doon baynu nahay aakhira doon baynu nahay iyo ilaahay inaynu isa seegna aakhiro ma ahe e xalaal miiratana haynu ku darsanno nolosheenna oo had iyo jeer qof kastoo inaga midii ha eego war meeshani meeshii aan ku badbaadi lahaa ma tahay wsala allahu cala sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wslm wjazakum llah jaz allah sheekh almis dabcan isna soo kabay baaraka allah fiikum labada kelmadood ay labada sheekh isaga dabamareen waa iskabayaan si aanu ugu soo dhaadhacno qeybta iyadoo practicalka ay nolosheena la xiriirta kasabku sidiisaba ama qofka marka uu wax soo dhacsanayo risqigiisa uu soo dhacsanayo wuxuu u baahan yahay in uu sida saxdaa u raadiyo badanaa dadku waxaa la maqlay ha la shaqaysto marka la shaqaysanayo dee shaqo walba ma qaban kartaa mise ma qaban karto iyadoo masaa-isha idinka aada keeni doontaan qeyb ka mida ah ay tahay laakiin bal dulmar ahaan bal sheekh isxaaq arrinkaa hoo baxo falyatafadal fadiilatu mashkuura الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan xasuusinaya walaalayaal kasabka ayibka ama xalaasha eh waa macnaa shay aad iyo aad muhiim u ee diintanada islaamka waxaa ku xiran inuu ilaahay subxaana wa tacaala aad jannadiisa gashid haddii aad xalaal cuntid oo kasabkaada uu noqdo kasab tayib waxaa ku xiran in ilaahay subxaana wa tacaala ducadaada uu kaa aqbalo waxaa ku xiran ilaah subxaana wa tacaala in uu ehelkaada iyo macnaa awlaadaada uu kuu barakeeyo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis baa wuxuu yidhaahday yaa ayuha annaas dad yahow in allaha tayibun laa yaqbalu ila tayiban ilaah subxaana wa tacaala waa alla tayib eh mana aqbalayo ilaa macnaha wax tayib ahoo wanaagsan wax xalaal eh ma ogi ilaahi subxaana wa tacaala wax kale ma aqbalayo waina allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin allah subxaana wa tacaala wuxuu mu'miniinta faray wixii uu macnaha faray mursaliinta ayuu faray oo amarku siiyey mursaliinta marka maxaa la faray yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaat wacmaluu saalixan waxaa lagu yidhi rususha allah subxaanah wa waxaad cuntaan xalaal cuna ayaa lagu yidhi kuluu min alayibaat wacmaluu saalixan marka waxaan ma'muuriin nahay oo ilah subxaana watacaala tacaala uuna faray in aan macnaha cunno wax xalaal eh marka waa muhiim walaalayaal in aad qof walba oo naga mid ah dhammaanteen aan iska eegno xaguu wax kaa soo gelaya waxa ku soo gelaya waxa aad cunaysid ee xaguu macnaha kaa soo galay shaydaanka waxaa la yidhi wuxuu macnaha ka fikirayaa oo besi in kasabkaada uu xalaal noqdo marka wixii ka gadaal wax allaada waxaad doontay samee cibaado kasta macnaha samee soon wuxuu ku farxayaa maalintaad macnaha shay xaaraan aad cuntid oo kasabkaadii uu macnaha noqdo kasab ee ma garanaysaa aanan xalaal ahayn uu noqdo shaytaanka intaasi ayaa waxay tahay goolkiisa ka gadaal ee eh, haddii aad guursatay waxaad ku guursanaysaa xaaraam haddii aad ma ee eh, xaj aad aadayne waxaad aadaysaa xajkaadi waa xaaraan wax allaal wixii markaa aad cibaado aad samaysay oo dambe shaytaanku markaa asaga shaqadiisa ma ahaan maadaama marbo macnaha kasabkaadii iyo wixii aad macnaha quudatay oo aad kasbatay uu noqday macnaha shay xaaraama uu noqday marka eh, waa muhiim in macnaha noqdo kasabka iyo waxaan kasbanayno shay ma garanaysaa xalaal in uu noqdo waa muhiim ee xalaashane dee diintannadu macnaha waa wax cad sida xadiiskii ugu horreeyey oo sheekha uu xasuusiyey xalaashana waa wax cad xaaraantana macnaha diinta waa caddaysay sidaas oo kale marka ee qofku waa in uu macnaha iska fiiriyo oo iska hubiya oo shaytaan iyo hawo iyo ayna ku qaadin oo aad iska fiiridid waxa ku soo galaya iyo inkamka iyo waxa aad cunaysid xaggee uu macnaha kaa soo galay aad macnaha aakharadaadii iyo adduunyadaadiiba aad ogu liibaantid wabilahi towfiq sheekh isxaaq uu soo koobay masalada ilahi subxana wa taala ha barakeeyo laakiin masaa-ishu marka detailka ama faahfaahinta loo sii dhaadhaco ay wax badan caddaan doonaan insha allahu masaa-isha ugu badan ee kasabka iyo xalaasha iyo xaaraamta meesha ugu badan waxay ka timaadaa ama waxyaabaha ugu badan la isweydiye waa ribado aad iyo aad loogaga baqo oo diintuna aad iyo aad ugaga digtay waqti waxaa la marayaa sidii habaaskii oo kale ay ribadu ay tahay oo qofka aanay taaban calaqal iyada oo kor u kacsan aysankay ka gelayso waxaan u daynayaa sheekh yuusuf axmed in uu in yar inoo iftiimiye fadiilatuhu mashkuura alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli اllah wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin wabacdu rabbi subxaana wa tacaala towfiid allahna waafajiyo xalaasha kuwa quuta oo xaaraanta ka fogaada ilaahay naga dhigo subxaanahu wa tacaala waxyaalaha xaaraanta ah ee ku sugnaaday kitaabka ilaahay sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ijmaaca ummadda islaamka culimmada islaamka ah waxaa ka mid ah ribada ayaa ka mid ah ribadu erega luqada carabigaahi waxaa laga keenay ziyaado iyo badsasho in maaragtay min alriba wamaa aataytum min riban liyarbuwa fi amwaali اnnaas falaa yarbuu cinda allah ilahay sidau yidhi subxaanah wa tacaala annamaa wa ziyaada dadku adduunyo doon iyo xoolo doon daraaddeeda ayaa asalka maaragtay ribadu ku dhisan tahay luqada scandinavianka reenta la yidhaahdaa ribada af soomaaliga waxaa lagu fasiray lagu soomaaliyeeyey dursaar waa la yidhaahday faa'iidatu lfaa'idana waa la yidhi laakiin waa khasaaratu lkhasaara faa'iida faa'iida ma aha waa khasaara oo khasaara yamxaqu allaahu alriba wa yurbi sadaqaat ilahay baa yidhi yamxaqu allaahu alriba wa yurbi sadaqaat ilaahay subxaanah wa tacaala ribada barakaduu ka qaadaa jala wacala sadaqa qofka dhibaataysan baahan saboolka ah cayrta ah in wax lagu sadaqaystaa loogu talagalay laakiin in dhiiggiisa ma garanaysaa la nuugo ama laga siibto ama dusha laga sii saaro waxa uusan awood u lahayn looguma talagelin laakiin sistamka ribad wuxuu ku dhisan yahay nin kici waayey oo dhibaataysan oo sabool ah in saboolnimada laysii kordhiyo oo ma garanaysaa dhiig miirad lagu noqdo ooayaa ay ku dhisan tahay ribadu caqliga way ka fogta shareecadana way ka fogta naxariistana way ka fogta ribadu saan sheegnay aayadaha ku soo degtay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala fara badan khaasatan aayaadka suuratulbaqara u dambeeya ilaahay subxaana wa tacaala ribada ayuu ku soo dejiyey wuxuu ilaahay sheegay xumida ay leedahay wuxuu sheegay khatarta ay leedahay wuxuu sheegay sida uu ciqaabayo wuxuu sheegay ribada inuusan barakaynaynin الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى وxuu yidhi سبحaaنه وتaعالى قرآن ku sheegay kooxda ma ribada cuna يأكلuuna الربا مضاaرca فيiri يduل عalى التجadد والاستمrاar inay ribadu jiri doonto waa ayaddu tilmaamaysa ribada dadka cunaya oo cunid keliyaoo lalaqo maaha akliga luqada carabiga isticmaalkao dhan baa loo jeedaa ha la labisto guri ha laga dhisto dhulka ha laga goglado gawaari ha laga iibsado waxa weeyaan raashin ahaan ha loo cuno waxa weye waa isticmaalkeeda dhammaanteed ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay maalinta qiyaamada marka la imaanayo dadka kale inay ka duwan yihiin waxay u imaanayaan maalinta qiyaamada ayagoo calooshu weynaatay ee sidii qof tel ah ama cabsan ama daroogaysan dhacdhacaya ayay imaanayaan wa haadihi calaamatun min calaamaati almuraabiin dadka ribada cuna calaamadood bay ka mid tahay calaamooyinka rasuulka rasuulkanaga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tusay xabaasha sida loogu cadaabayo dadka maaragtay reentada iyo ribada iyo dadka dhiigooda maaragtay nuugo ka jiita nabiga waxaa lagu tusay xabaasha sida xadiiska kusoo arora saxiixa ah imaam bukhaari saxiiso kusoo wariyey xadiiska samurata ibnu jundab inuu maaragtay qofka reentada cunaa ama ribada inuu asagoo ku jira webi oo dhiig ah marka webigaa dhiigga uu dabaalanayo webiga dhiigga ah waa dhiiggow dadka ka nuugi jiray weeyaan masaakiinta ayuu dabaalanayaa markaasuu doonayaa webiga dhiigga inuu ka soo baxo markuu dhiigga webiga soo dhowaado daanta u soo dhowaadoba afkuu kala qaadayaa faqarafaahu rasuulku yidhi afkuu kala qaadayaa ninbaa taagan daanto markaasuu dhagax afka u gelinayaa dibba ugu celinayaa meeshuu ka yimid saas buu ku jiraya ilaa alqiyaama laga gaarayo xabaash ayaa lagu ciqaabayaa rasuulkanaga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxa weeya waxaa ku soo wax waxaad looga naxo ribadu inay tahay ribadu qaybo fara badan bay u qaybsantaa waxay u qaybsamaysaa maanta ugu khatarsan dhaqaalaha dowliga ah iyo dowladaha ayay u noqotay ribadu aasaas u noqotay waxa weeyaan riba duwal dhaqaalaha in laga sifeeyo xadiiska uu sheegay shiicali nabiga waxay ka mid tahay calaama min calaamaati nubuwa ee nabigu uu sheegay ribadu inay faafi doonto akhru qofkii aan toos u cuninin inay magaranaysaa habaaskeeda iyo boorkeeda qiiqeeda ay ku soo baxayaan maanta sistamkan iyo nidaamka ka jira adduunka ee caalamiga ahi aasaaskiisu wuxuu ku qatomaa ribada ayuu ku dhisan yahay ama reenta ayuu ku dhisan yahay si looga saafigareeyana aad bay u adagtay riba duwal ee banuugta world bank oo adduunka aad arkaysid maarata dowladaha masaakiinta ah intuu dulsaar dusha ka saaro oo riba dhex geliyo ayuu ku lagu addoonsanayaa dowladaha waaweyn ummadaha dhaqaalahoodii iyo enerjigoodii iyo wax soo saarkoodii iyo xooggoodii waxyaalaha dowladuhu adduunyada lagu adoonsado ummadaha ay ka mid tahy oo caalamka dhibka haysata ayay maarata ribadu ka mid tahay waxaa la yidhahdo ribadu waxyaalaha ay maaragtay khatarta ay ku leedahay ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nooga digay qur-aankuna uu ka digay waxay tahay dulmiga ugu weyn oo insaanku uu galo insaankaale ka galo ayay ribadu ayay tahay maarta ah, ilaah waxau leey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih dadka ilaahay rumeeyow soo mu'miniin ma tihin wadaruu maa baqiya min alriba faraha ka qaada wixii riba ah wakhta aayaadku soo deganayaan wixii ka horreeyay ilaah waa dhaafayaa laakiin waxay laga bilaabo iminka waxa weeyaan bog cusub bilaaba fa in lam tafcaluu arrinka haddaad samayn weydiin ee riba aad ku dhaqantiin ee xoolaha aad ku kala dhacdiin fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiis dagaalkooda u diyaargarooba ma ilaah baanu la dagaalami karaynaa ma rasuulkaanu la dagaalami karaynaa baaraka allaahu fiikum masale khatara masalatu riba waay qaybo fara badan bay leedahay riba alfadl wa riba alnasi'a wa riba adduyuun wa riba aziyaada nolosha tahalgalat fi lxayaat laakiin shacale wuxuu yidhi wakhti waa kaa dhacay aniguna hadalka waan joojiyey jaz allahu sheekh yuusuf uh, aad buu runtii u faahfaahiyey waxaan u malaynayaa qawaaciddan culimmada hadda ay dejinayaan su-aalaha aad keeni doontaan wax badan oo ay xaalooyin u baahan bay culimmadu soo hormariyeen run ahaantii qofka muuminka ah waxyaabaha uu ku badbaadaya waxaa ka mid ah halmaansiina kara run ahaantii inuu ku dhaco xaaraam camalkiisa oo suuban alcamal asaalix oo dhan walbaba noqon karo aan leeyahay sheekh butalxa isnaha kusoo dhowaada insha allah afartiisa daqiiqo بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد كسبك iyo in la shaqaysto culummadu waxay tilmaameen in laga fogaado xaaraamta waxaan doonayaa inaan dhowr qodob aan la wadaago walaalaha oo ah sideedaba in la shaqaysto waa shay waa matlab diini ah weeye waana cifada iyo dhowrsoonaanta qofka sharaftiisa uu ku ilaalinayo nabigeenna sala allahu calayh wasalam waa mid kale gacanta sarraysa ayaa ka khayr badan midda wax baryaysa ee hoos dhiganaysa waxaa ka khayr badan midda waxbixinaysa sida oo kale xadiis saxiix ah ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii ay qiyaamo dhacayso oo qof idinka idinka mida uu gacanta ku hayo laan yar oo midho soo saaraysa ama waxa la midka ah ha tallaalo yuusan ka tegin hadda qiyaamadiibaa xagga ka soo dhacaysa shaqada iyo camalku muhimadda ay leedahay bay idin tusinaysaa sidaasoo kale nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi qof idinka idinka mida inuu duurka aado oo markaa uu soo xaaba gurto oo markaa uu suuqa geeyo oo iibiyo waa xaabo iyo caday ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto in la siiyana way dhici kartaa in loo diidana way dhici kartaa xataa mas'alada iyo baryada iyo su'aasha uu nabigu meel adag geeyey sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qiyaamo wuxuu imaan doonaa qofka shaqaysan kara kadibna dadka barya qiyaamo wuxuu imaan doonaa isagoo wejigiisu wax hilibaba ku oolin waxaa intaa dheer oo cajiiba sideedaba shaqadu waa horumar iyo taqadum waxaad noloshaada aada gaadhsiinaysaa reerkaaga iyo carruurtaada iyo cidda aad mas-uulka ka tahay ummadda ayaad masaakiinta iyo fuqarada ayaad ku gaadhsiinaysaa sadaqada iyo waxa la midka ah nebiyullaahi daawuud calayhi asalaatu wasalaam kaana ya'kulu min camali yadihi waa uu shaqaysan jiray qur'aankana sidaasuu ilaahay ku tilmaamayaa subxaanahu wa tacaalaa ummaddii naga horraysay ee aanu soo diinta ka soo dhaxallay asmaa baa la siiyey hebel waa kabatole hebel xadaa baad arkaysaa hebel waa xadaad waa birtume hebel sakhtayaani waxaasoo dhan waa nisbo loo nisbaynayo asaga shaqadiisii iyo camalkiisii waxaan ku soo aruurinayaa kuna soo gebagebaynayaa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam siiradiisa waanu aragnaye xaggay hooyadeen khadiijo ay iska barteen tijaaro ay u dhiibatay ayuu ahaa haddii intaa laga tagana hooyadeen khadiija waxay ahayd gabadh tijaaraysata haddii hoos loo soo dhaadhaco haddaad fiiriso saxaabada waaweyn ka abibakar waa cumar waa cuhmaan wa cabdiraxmaan bin cawf iyo kayrkoodba waxay ahaayeen dad shaqaysta dhallinyarada waxaan ku dhiirigelin gabdho iyo wiilalba inaynan baryootamin caydhna u fadhiisanin oo ay noqdaan dad shaqaysta xooggoodana la soo baxa markaasay cize iyo sharaf gaari doonaan culummaduna mawaadiicday ka hadleen waxay ahayd shaqadaa shaqaysan lagu yidhi inaad ka dheerayso xaaraanta kuu diidi karta in ducadaada la aqbalo kuu diidi karta inaad naar gasho kuu sababi karta in barakada laga qaadana kuu sababi karta wa ilaa asalka shaqada xalaasha ah waa mid laysku dhiirigelinayo hada wabillahi towfiiq wallahu aclam jazahu allahu khayran ilaahay subxana wa tacala ha abaalmariyo su-aalihii baanu furi doonaa laakiin waxaan jeclaan lahaa sheekh maxamed xuseen wehliye laba daqiiqo waa laba daqiiqo ee dowrka almaraakis alislaamiya ay ka gudan karaan in mujtamaca oo bulshada ay towciyayaan ay u kala caddeeyaan xalaal iyo xaaraam iyo ahmiyadda arrinkaas uu leeyahay waxaa iska leh sheekh maxamed xuseen wahliye laba daqiiqo baaraka allah fiik bismi illah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cla cabdihi warasuulih nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin laba daqiiqo iyo safar dheer xataa waa la witiriyaa sheekh cali walaalahay waxa laga hadlaayo waa mowduuc xaqiiqatan haddaan soomaali nahay waa la soo qaxay waxa na qaxiyey waa xaaraan xalaal laguma qaxo xalaal waa nabad dhibtanna haysataa waxay nagu haysataa xalaal maaha waa xaaraan dhallinyarteennii hadday dibad joogto dhibta haysataa waxay ku haysataa waa xaaraan xalaal kuma haysato way xalaali meeshay gashaa waxa yaal waa nabad waxa yaal waa barwaaqo waxa yaal waa isjeclaan intii fara laguma haayo maraakista hadday waddanka gudihiisa joogto hadday gudaha dibadda joogto ummaddan waayo fahamna waa shay waa naqaan waa aaminsannahay xaaraan inay jirto laakiin ma fahamsanin waayo waa la soo qaxay shan iyo labaatan sano soddon sana ku dhowna ayadiyaa laga shaqayn nabadaa la rabaa sharaf inay soo noqotaa la rabaa laysku duumbaa la rabaa wallaahi inaan lahayn waddadeediina ma hayn war xalaashu waa caddahay xaaraan waa caddahay markii lagu yidhi wixii kuu cad maxaan loo kala caddaysan laayahay shan iyo labaatan sano ummad naga qur-aan badan ma laha qur-aanna xaaraan iyo xalaal waa kuu kala saaray war xaaraan maxaal ilaahay xikmada u sameeyey maxay tahay waa thawaabta iyo ciqaabta ilaahay waxay ku dhacda waa xalaal iyo xaaraan waayo qiimahaba ma imaanay hadday xaaraan jirin waayo bini aadanka xalaal iyo xaaraan aaminsin waa laba waa yuhuudda iyo muslimiinta reer yuhuuda oo hadda waa yuhuud muslim ma ah yaa gabarh saxafiyada gurigooda kusoo siyaaratay shakligooda shakliga gaalada kale wallahi waa ka duwan yihin waxaa la weydiiyey ma taqaanay tiri hebel iyo hebel iyo hebel waxay u tirisay wax banoon dheelo caana wax heesa hal xaba kama yaqaan gaal maah waa muslim maah gabadhii waxaa la yidhi adiga saaxiibii hawl kale laga hadlay mayay tiri waxaan wax suugu tagnaa waa guur hadda waa gaal muslin ma aha qolaa ku dhahaysa kaas kuwaas mutarifiinta waay kuwa xag jira ma ahana waxbuu aaminsan yahay adiga haddaad wixii aaminsan tahay xaaraan inay xaaraantaad aaminsan tahay haddana waad samayn haddana masjidka waa laga buuxaa hal safaa lagu jiraa ilaa xaggiisaa loo jeedaa allahu akbar akbaraa leeyahay ma maca dalikana xaaraan waa laga bixi laaya walaalahay culummo iyo caamaba haddaan leesgarab qaban nabiyullah maxamed sala allahu calayhi wasalam xaaraan isma hor istaagan keligii ilaa uu helo salka meeluu la galo ansaaraa ilaahay u bixiyey xaaraantii shirkiga markaasuu ka takhallusay sala allahu calayhi wasalam dadkeenni dacway u ooman yihiin wallaahi galabta wiil dhallinyarada ka mida khayr allahsi hadda wejigiis waa hilmaamay laakiin kelmad cajiiba qalbigayga meel waayo maalin dhawatini sheekhoo soomaaliya tegay ummadda say dacwada ugu baahan tahay guda iyo dibadba war wuxuu yidhi culimmadii in la sameeyo mu'tamarkanoo kale waddankii insha allahu tacaala marka walaalahay maraakista meel kasta aad joogtaan dhegihiinna fura culummoy dadka oo ha la harqiyo siday dacwada u gaari lahayd loogu kala saari lahaa loo fahamsiin lahaa xalaal iyo xaaraan ayagoo yaqaan laka fahamka nabiga sala allahu alayh wasalam man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin jazakum allah khayr wsala allah cala nabiyina muxamedi wcala alih wsaxbihi wslim jazahu llahu khayran eh, sheekh maxamed runtii kelmad eh, halkii la rabay uu kelmadda ugu tegay ilahi subxana wa tacala ha waafajiyo doctor cabdibaasit dabcan eh, maantana xalaal iyo xaaraan baa laga hadlayaa su-aalo badanna waa iman doonaan waxaadna moodaa ummaddu inay si u kala daadsan tahay ma loo baahan yahay majmac fiqiya oo soomaali leedahay ama yurub america ka hirgala ee su-aalahan soo noqnoqda meel ku soo ururiya abxaadteeda leh daraasaadkeeda leh ba doctor kusoo dhowow baarak allah fiik saddex daqiiq bismi illahi raxmaan raxiim su-aashaan dee culimadii iska lahayd meeshay fadhisaa marka sheekh cali bilaash bi igu soo leexiyey horta waxaan aaminsanahay aniga horta annaga ma aaminsanahay inaan soomaali dad jiran nahay oo dad culimo leh aan nahay dad qiimo leh aan nahay markaan su-aashaa ka jawaabnaa fir laga yaabaa inaan wixii aan rabno aan samayn karo an waxaan qabaa ama aan aaminsanahay maanta adduunku sax masaajida annagaa ka buuxno meel walba annagaa taagan laakiin waxaan nahay lama arko culimadeenuna waxay yihiin lama arko sababtoo adduunka dadka waxaa qiimeeya culimada waxaa qiim dadkooda haddii mujtamaca uusan dadkiisii iyo culimmadiisii dad walba waxaan ku jiro culimaha oo aqoon badan leh oo xufaada oo fuqahaa oo udaba ah oo quraa leh oo wax walba leh laakiin dal maleh tol ma leh tolka waxaan ula jeedaa kii hoose maha maanaa soomaali wax ayidaya culimadooda qiimaynaya male waxaa laga yaaba hadda wiil dheeroo shan iyo toban jira labaatan jira carab haduu noo yimaado annagoo dhan safuuna gashanaya idinkoo dhan waa u sacbinaysaan culimadeedina waa fadhisaa waxaas annagaa ka mas-uula ta kaleeto fiqigeeni shaaficigaha waa la tuuray oo fataawo carab iyo meelaha nooga timid baan maxaa ummaddaaan u akhrinaa soomaaliya markaad gadaal u fiiriso madaaris waxaa ka jirtay aad u qiimo badan baar dheere fiqi baa lagu baran jiray eh, warsheekh eh, xamar eh, diinsoor baydhabo qalanquul berbera soomaaliya meelo badan baa kasoo rag badanoo maxaa minhaaj kor ka haya waxaa laii sheegay sheekh cali suufi raxmat ullahi caleyh inuu ku arkay masaajidkiisa u yimid baydhabo nin ka yimid agaareeda ani baydhabaa ka yimid dhowyaa la sheekh waa tolkuu istaqbinayaa oo shaadiya korka xifdisan dad badan oo culimaa nala jooga hadda yurub dad badan oo minhaajka kor ka haya xaafadaha jooga masaajidada looma ogola multaqiyaadka looma ogola anoo kaleeto cimaamad beena xirtaa dadka hortaagan marka broblemkaas anaguna haystaa ummadduna haddii aanay dadkeeda qaymin baa in sheegaya anabibdan waxaan u tegay nin caraba oo kheyrni aad u qiimo badan maktabadu wuxuu fadhiyaa aada moodayso labaatan gaari in lagu raray buu ka soo jeedaa waan la sheekaystay oo waan gartay maxaan lahaaye laakiin isaga tol buu leeyahay waxaa la yidhi adiga annagaa mushaar kaa bixinayna wax noo soo saar markaan sheekaysanay waa gartay waxaan iska dhigay qof aan hadda ibtidaai aan kasoo bixin waxaan iska dhigay qof hadda ibtidaai bareymiri dhiganayo sababta maxaa yeelay isagu dad buu yeeshay marka dhibaatada annagana haysata waxa weyaan annagaa culimmadeena xaqirayna annagaa dadkeena xaqirayna annagaa dadkeena qiimaha la qarinayna annagaan wax u ogolayn haddii aanan annagu sidaa aanan noqonin oo culimadeena aanan ixtiraamin oo aanan soo dhowaynin oon manaabirta aanan furin waxma qabsan karo dabakuyadaba waxaan kusoo khatimayaa gabarh soomaaliya oo dowladdii horan u soo shaqaystay dhowr luqana ku hadasha maasha hadda khiyaarada baan maalin ii sheekaysay waxay igu tiri cabdulbaasadow idinka wuxuu waahay soomaalida idinkaunbaa iscerceyrsanaya idinkaunbaa isdaba taagan hebehebeel buu ku taagan yahay wuxuu yidhi tvdan fiirsaati af carabin waa taqaanaa maaluu culimada islamka waxay tiri gobol fulaan buu ka yimid carab buu ka yimid idinku wuxuu yidhi idinkan baa meelaha ceyrsadeen adduunka maxaad ka tihin marka waxaan ka jawaab ma karo sababto waxa weeyaan waa xujo igu taagan waaye marka waxaan qabaa xataa haddii wax kale laga fili waayo loogu qaybiya xataa taa lama ogolo waxaa leeyahay uun saddex iyo baa wax ku kukaa tisaanku ma jiraan xataa waxaan codsan lahaa waada naftooda haddii xataa la yidhaahdo bar loogu qaybiy oo kuwa xoogale ha qaataan kuwa badan ku kaatan hal hal cudwina ha siiyaan wax noogu hagaan jasakum allah khayran <laughs> xadiidka haddii loo qayb waaba dhammaaday xadiidkii baaraka allah fik jazahu llahu khayran sheekh sultaan dadkan iskale eh, ma u baahannahay change bedel ma u baahannahay oradi soddon sana lagu sii dhow yahay waxaadna moodaa fii falakin yasbaxuun maaluu inaan markaa ku wareegeen laba daqiiqa baarak ah, eh, allah fiik bismi illah eh, raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin horta in sha allah khayr badan baa jaaliyadaha dabadda wax ka bedelay ama ka muuqda soomaalida ka mida ah, marka horta dad jira waynu nahay meel sanana waan tiigsanaynaa insha allah inaanu u soconnona waan jecelnahay intaana waxaa lagu soo gaadhay dadka ku badbaadeen waa culimmadaasi oo la dadaalay ilaahi subxaanah wa tacala abaalkoodaa siiyo arrinta beddelka ah waxaynu ognaa walaalayaal isbeddelku waa shayga shayaalka sugan ee adduunyada ka jiro jiritaanka ka mid u yahay wax isbeddel ku dhici ma jiro adigoo hadda sawirkaaga yaraantii iyo maanta isku mid ma ihid knowledgeka maanta socda iyo kiita aad aad soo baratayna wax badan baa iska bedelay sidaa darteed diinta waxaa loo soo tejiyey inaan dhaqankeenna bedelno isbeddelku hadduuna jirin diinta lama soo tejiyeen akhlaaqda xun waxaa laynooga reebayaa akhlaaqda fiicanna waxaa laydoon farayaa inaan ta wanaagsanna xaggeeda u durugno oon isku bedelno tan xunna aan isku bedelno marka maxaa dowr ka ciyaartaa horta waa wax laga hadli karin isbeddel ma loo baahan yahay waa loo baahan yahay oo biyuhu hadday fadhiyaan way qurmaan jannada dadka loogu raaxaynaya waxaa yidhi biyaha way dareeraan webiyaalka hoos socna way dareeraan wixii socda ee isbeddel leh ayaa quruxda iyo wanaagga keena marka hadda haddii aynu eh, labada daqiiqo ama hal daqiiqo midbaaba baxsataan malaynayaa aynu eh, wax ka sheegno akhil xabiib halka waxaad u fadhidaa inaad iimaan leedahay ood alla taqaano eh, haddii aad og tahay rasmigu inuu yahay xaqiiqada dhabtii inaad allay surtaagayso subxaana wa tacaala ee eh, sida carabka lagu dhiftay dad badanna markay ribe iyo wax lamida ay galayaan oo qoon la-aani uma geyso iyo waxaa u geeya hawe iyo xoolo jacayl hawe maxarkaa lagu daweeyaa ibnu rajab sida uu leeyahay hawe laguma daweeyo cilmi in lagu baro dee waa taqaanaa waxaa lagu daweeyaa ittaqillaah taqwada in lagu baro marka haddaad rumaysan tahay xaqiiqa og tahay markay baashu halkaa gaadheeq allaad is hortaagto oo qof kastiba alla la hadli doona sida xadiiskii cadi oo cidi tarjumadii in kale jirin maxaa lagu weydiin doonaa waxaa lagu weydiin doonaa xoolahaaga meeshaad ka keentay iyo meeshaad ku bixisay waxaad kala saartaa barar bararay oo cudu ah iyo caafimaad baashaan ribadii iyo xaraantu xaqiiqada iyo iimaanka iyo yoolkii aada u socotay ayay kaa dhuminaysaa marka markaad bararto haddawaad maqlayseen qofka xabaasha la keenayo yowmalqiyaamada isagoo qaabkaasi u bararsan baa la keenaya isagoo dhiig acabayaa la keenayaa macnaha waxa weeyaan inaad kala saartod xaqiiqada ogaato oo tidhaahdo mahiyal xaqiiqa inaad dhimanayso allays hortaagayso lagu soydayn doona inay sunta markaad ilaahay khilaas waxu caabudo nebigana aad raacda calayhi salaatu wasalaam maxaa taya u yeelaya oo camalkaagaa kicinayaaye inaad wax xalaal cunto weeyi marka haddaad rabto waxaa jiraed xamalad samaynaysaay inuu wax tayaal oo socdo au noqdo waa inaad markaasi aad daacadii waxaan jeera madka aad samaysaa aad markaasi aad xalaasha aad quudataa towbada laguu sheegaya hadee jeer way furan tahay xataa waxaa ribada la soo gaadhay taa culimmada waxay idhaaheen qofku markuu dembi galo oo sharciga la keeno dembigaa lagu qaadayaa aw sharcigu hadduu xukunka u dejiyo shayaal waxaa jira qofka xitaa layidhi wixii u sameeyey waxbaa looga naxariisanaya masalan ribada oo kale qofkii ribo ku dhahay waxaa la dhahay waxaad leedihiin waa ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna waala tudlamuun qofkii budhcad ku dhaqaaqay waxaa dhi hadduu isa soo dhiibo dilkaa laga badbaadinaya waxyaalihii kuwaan loo googoynaya isaga laga badbaadinaya kolkaa waxayaan dibba waxay u shaqaynaysaa marka haddii aad shayaalkan xaaraanta ah ee dhuunta maraya oo hadda hadalkaad maqlayseen culimadu waxay yidhaaheen qofku hadduu xaraan cuno qalbiga ka jecel yahay inuu cibaado sameeyo xubnahaa diidaaya hadduu xalaasha cunona isaga oo daalan ayay xubnihiisu si otomaatica ah, ay ugu dirmayaan daacada ugu dirmayaan marka isbeddelka loo baahan yahy waxa weeye inaynu diinta dib ugu noqonno akhlaaqda inaan kordhinno inaynu iimaankeenna kordhinno tanoo kale inaan u fadhinno adigu markaad isxisaabiso hadda rag baad hadda maanta dhistay guryo badan dhistay ama xoolo dowladeed qaataan ama ribaha ha qaataan mise ku keentaane laakiin intay noolaadeen rag badan baa guryo dhistay oo intay dhul gateen baad arkaysaa maantana waa ka dhintay su-aashiina waa la aaday hakaasoo aadaya dad naxay waxay ku cunayaan wixiisii iyaga su-aal lagama weydiinayo oo lama dhahayo waxaan idinka waa idin xaraan lama dhahayo xalaal ba iyaga u yihiin isagana xaraan buu ku keenay saa darteed ujeedadu hadda waxa weeye isbedelku ikhwatii filaahi waa shayga kale hatee daruuri ah ee loo baahan yahay hadda waxaad u imatood wax u dhegaysanaysaay maa inaad wax iska dhegaysato ee waxa weeyaan inaad kuwa ilaahay au yidhi aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna eh axsanah inaad markaa meeshii wax kala soo baxdo haddaad meeshii kala soo bixin wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma zayn lcaabid wuxuu leeyahay maanta markaysaa maxamed ilmuwaasic maanta markaysaa zaynu alquraa aan iyo digri meel lagu hayaay marhnaan kalama ma noqdo marka haddaanad meeshaani caafimaadka iyo waxa aad faa'iidaysa haddaanad kala noqonin waxaad ogtay inay khasaaro iyo xujo aad biirsatay aad kala noqonayso marka waxa loo yimid yimidde darsiga loo qaadanayaaba waa isbedel wasalaamu calaykum jazaka allahu khayr eh, ilaahay subxana wataala ha ka abaalmariy kelmadda iyadoo ahamiyaddeeda leh taqyiirka noo tilmaantay eh, iyadoo su-aaluhu dadku ay leeyihiin haddana haddaan in yar sii boob waxaan dhihi laha culumo aad baad mahadsantihiin sida aad noogu baraarujiseen xalaasha aadna noogaga digteen xaaraamta laakiin innagu halka waxaanu degannahay muddo soddon sana soomaalidu norway dadka ugu badan weeye meelaha kala duwan ee dadku kala yimaadeen soddonkii sane waan idin dhegaysanaynay laakiin hadda yaryarkii way koreen waxbarashay u baahdeen dee sidee wax loo bartaa halkaana lama dhaqaaqi kara haddaanay bahashii haddaan la qaadan culamo guryihii way yaraadeen yararka way koreen maalin walba labaatan kun iyo shan iyo toban kun ma meel ku tuuraa sideen guri hela maxaa xala culamo waxaad tidhaahdeen kan yaan laga shaqaynan kan ha laga shaqeeyo meelo kala duwan baa laga shaqeeyaa maanta meel walban waxbaa ku jiro culamo maxaa xala waxaan u malaynaya su-aalaha iyaga ka iman doona inay tahay hadday iyagu sheegan waayeenna halkaasay su-aaluhu ku egyihiin culamo wax loo weydiin maayo insha allah subxana watacaala tacaala insha allah dadka eh, u qaybi baaraka allah fiikum mowduuc ayaan laga bixin mar kale yaan la dheeraynin midda labaad si aad jawaab u heshid midda saddexaad ee ra'yiga culimmadana dabcan ra'yi ka duwanda iman kartaa waad waad waad heli kartaa oo meel kale wax ka qaadan kartaa laakiin ixtiraamkii aan laga bixin baaraka allah fiikum asalaamu ah, calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eh, gabdhuhu ama dumarku mikrofoonkooda halkaas u yaalla annagu waa u dhowaan kari weyno insha allahu tacaala marka idinka un baa qaybsan doona haddii abeedmo eh, ragga waxay qoran lix qof eh, bashiir oo moolde ka yimi baa ugu horeeya isaga ayaan kusoo dhaweynayaa saacaddana waad aragtaan waxaad leedahay laba daqiiqo insha allah baaraka allahu fi waa siduu sheegay waa bashiir oomo dalka yimid waa salaaman yihiin culummada laba qodob baan kusoo koobayaa maadaama daqiiqaduhu iska yar yihiin waxaa jira culumo qofka hadduu shaqeeyo masalanba hooyada iyo aabuhu markay shaqeeyaan hadda kamuunayaashu waxay soo rogeen guri inaan la siin oo waxaa la leeyahy waa inaad guriga gadataa waa markii tamuunayaashu ay qaarkood haddii hooyada iyo aabuhu shaqeeyaan waa in ay gataan guri waana ku qasban yihiin guryihii hadda waa loo diiday meelaha aan ka nimid guryihiina dee qofka guri wuu baahan yahay dadkii naga soo horeeyey bakistaantii iyo turkidii way iska qaataan markaa weydiis waxay ku kuleeyiday idinku waa cusubtihiine toban sano labaatan sano konton sano markaad joogtaan culummadu waa idiin fasixi doonaan bay leeyihiin wakhtigiina ayaar weli annagu boqol sanaa joognaa haddii culummadu noo fasaxday bay yidhaahdeen midda labaad doctore adaa qaybinayey da'yarta hadda waalidkii ilmihiis wuxuu deynayaa elshoobka dukaamada toban kun oo mobeel uu qaadayaa waxaa la leeyahay hal sana ku baxe lacag kuma saarna laakiin haddii aad la dhaaftid dulsaar baa ku saaran aabbihii waa u qaadayaa gurina ma qaadan ama baabuur buu qaadanayaa gurigii wuxuu ku leeyahay waa ribo moobilkiina waa uu qaadanayaa marka bal arrintaas noo balbalaariya jaza allahu khayran eh, bashiir eh, kontonka sano bakistaantay qabtay labaatan bahaareed maa isku sugtid labaatanka sano ilaa ay ka dhamaato eh, baarak allah fiik sheekh yuusuf waa sistamka dabcan adaa si fiican mawduucan ula socda Eh, in lagu yimaado waxaa lagu leeyahay maadaama inkamkeenu uu badan yahay aad tihiin aabbayo hooyo shaqeey yararka ay shaqeeyaan guri waad heli kartaan innagaa idin siinayna eh, mid iyadu ma aragtay rantadeedu amaba eh, interestigeedu uu fadhiyo shan sano ku bixi lix sano ku bixi masalada iyada ah ama guri ribama ku qaadan karaa adigu su-aasha iyadoo duuduuban bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaa la ogaadaa aada ogaatiin fikradda uu ka dhawaajiy waa halkaas sax weeyaan muddo markaad joogtidba yacni waxa weeye culimmadu in badnayn doonaan ma aha waxaa la sii sii yaraanaya dareenkii islaam iimaankaa yaraanaya qofku markuu cusub yahay ee uu yimaado waddan ka diin duwan nambarada waa iska ilaaliyaa waa taxadaraa markuu muddo sii socdo wuxuu ma garanaysaa iimaankiibaa yaraanaya dunuubtan caynkaas ahoo rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam markuu sheegayey dembiga qofku markuu dhaco marka ugu dambaysa wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih waman lam yastadicu fa bilisanih waman lam yastadicu fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan iimaanku dadku wuxuu ugu taag daran yahay xumida markaad gacan ku qaban weyso carabna aad ku mucaaradi weyso qalbiga aad ka kahan kahashow ku soo aroorto maarta aruuro keli ah haddaad intaa xataa weydid walaysa wara'a dalika min aliimaan midlu xabat alkhardalow kama qaala calayhi salaatu wasalaam waddanka markaad imaanaysid dunuubta qaarkeed iyo macaasida qaarkeed markaa aragto waxaa suurtagala ah shook inuu kugu dhaco dhididid laakiin muddo markaad aragtid maaragtay waa caadi yoos weeyaan waa la sii qabsanaysaa waxa weeyaan maalinta mar adaaba bilaabayaba maanta ma garanaysaa jallaatiinku waa xalaal maantanba maarta cagayara iska cun maanta qaarkood xaaraantu waa iska bannaantaoo ahlu kitaab weeyaan ah, guryaha waa iska caadi reebaa lagu qaadan karaa eh, dadkii waxbarasho ma jiraan marka su-aashu waxay tahay maxaa keenay noocaas ah qofku inuu waxa weeyaan sii milmayo weeyaan waa sii mayrmaya dadkaa badan iyo biyo kaa badanba waa ku hafiyaan marka dambe waxay noqonaysaa waxaan ku cunin waa la cunaa sax waxaan ku cuninba waa la cunaa alxalaalu maa xalla fi yadik marka waxaan leeyahay jamaaca guryaha lagu qaato ribada lagu qaato iyo lacagaha maaragtay waxbarashada lagu dhigto intaba waxay yihiin meelaha ugu adagoo dadku ay fikrado kala duwan keenaan laakiin waxaad ogaatiin aayaadka ribada aan akhrinaynay suuratu suuratulbaqara dadkay ku soo degtay fillo ma qabin waxa weeyaan faranjiyeerkooda ma buuxin fillooyin waaweyn ma deganayn gaari ma aysan wadan qofkood ma uusan helaynin habeenkii wuxuu ku casheeyo garanaysaa timir yar oo qofka oo muudsado ayuu xoolo ka qabay ilaahayna waa ka xarimay ma garanaysaa ribada wuu ka xarimay haddii cid loo bannaynayo oo daruuro loogu bannaynayo soo kuwaas kuma xaq lahaadeen maarta waqtiga nabigeena jooga calayhi salaatu wasalaam nin gaari kala jiidan wad oo fillo degan oo noloshu isu saaran tahay ayaa ku oranaya waa daruuro iyo maarata waa laga maarmaan weeyaan raggii noocaas ahana ribada waa laga xarimo aayaadkii qur-aanka ilaahay kusoo dejiyey subxaana wa tacaala marka masaladaani waxaan leeyahay hoos anigoo maaragtay u gelayn oo u baahan hoos hoosgarkeed wakhtiba u baahan yahay laakiin qofka waxaa looga baahan yahay inuu taxadaro iska ilaaliyo saaxiibbaan leeyahay maaragtay waxbarashada ku qaatay riba ku qaatay oo guryo maaragtay ku iibsaday waxa ka raacay dhibaatada ka raacday ilaa maanta ay iga sheekeeyaan reerihii guryahaas iibsaday dab baa ku kacay waa caruurtii waa kala carareen waxaasi waaladnimaa la ysu bedelay reerkii waa isfureen waxaa qaarkood karonafoogayaa islacnad bay islacnadayaan maanta waxbarashadii laftigeedii dadkii ku bartay markau shaqaystay accountigiisa waxaa yeeshay shirkadii lacagta siiday annagaa agteena c n n baan iraana maart csn cafan csm baa bixisa marka accountigaaga ayadaa maamulanays ninka dhaqaalaha usoo dhaca qofka iyo maaragtay xoolaha u helo dhammaantood waxba uma soo haraan in badan oo ka mid a ah. kabacdina inuu isdilay keenta waxyaalaha keeno waddankan dadkuna isdilaan waxyaalaha ugu daran weeyaan marka waxaan leeyahay ilaah sou yiri yamxaqu allaahu ribaa wa yurbi sadaqaat weydiiya dadkii guryaha ku qaatay markay yimaadeen deynta la siiyo guridhagasha waxa la layidhaaha jira oo dayn ahoo dadka la siiyo maxaad ka haysiin dhaha maxaa iisii socday lacagtiiyo malaayiin noqotay baa hartay gurigii maaragtay fadhigiina waxba kama harin mana la dareemayo marka masaladaas masale khatiira weeyaan baaho laakiin haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaahe waxbarashadu kuma xirra ribo keli ah deegaanka iyo guryuhu kuma xirra riba keli wadooyin iyo wasaa'il baa ayaa furan sharciga waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay qofkii ka baqa wadooyin furan bau baray oo uu furayaa meel uusan ogeyn baa allah maartay wax uga bidhaaminaya baaraka allah fiik طبعا waxaa la leeyahay hoolkii shan daqiiqa harsan laakiin nadwada kale beri eh, oo iyadu qeyb yar ay koobnaan doontaan ku dhammaystiri doona kelimad yar un baan idinleeyaha insha allahu eh, si aan usoo afjarno arrimaha guryaha beryahanba waxaa dheghiina kusoo dhacay reer oslo eh, qolo iyagu lagu magacaabo global house qolyaha dhowr sano ka hor bay masaa-isha na soo hordhigeen markii niqaashaad aanu la galnay wax badan aanu dhaliilnaan aragnay fiqiyan jurisically kadibna markii aanu ku diidnay suuqay kala baxeen mudday maqnaayeen kadib iyaga oo abxaath iyo cilmi baaris soo sameeyey jihooyin kala duwan oo fiqiya ladna daa'ima ee meelo kala duwanna la soo kaashaday xoogaa yar dhaqaalana uu soo galay dib nagu soo laabteen system waxay keeneen runtii aad u qurux badan oo maanta wax laga raadin kara systemka siduu u shaqaynaya waa sida soo socoto waa systemkii alijaara almuntahiya bitamliik oo ah mathalan adiga iyo global house baa diil dhex maraya mathalan aniga oo raba guri baan guri soo arkayaa guriga waxaa la leeyahy waa saddex malyan laba malyan afar malyan hadda baahideeda inta ay tahay kadib qolyihii baan u tegaya waxaan leeyahay guri baan soo arkay qiimihiisu yahay laba malyan ama saddex malyan ama afar malyan markaan u sheego iyagu waxay ii shardinayaan boqolkiiba inaan la imaado boqolkiiba labaatanka markaan dhigo anna waxaan dhahay qaybna waxaan ka ahay hantiile oo labaatankaa baan leeyahay qaybna kiradii wax kaga jiraa marka laba doorasho anaa leh doorasho ah in qof kale laga kireeyo haddii toban kun bisha qofka laga qaaday laba kun baa accountkayga kusoo dhacay siddeed kun qoladiika baa iskale ilan iyaga guriga intiisa kala gaday ama doorasho inaan anigaba dego kadib markii waxaa lagaga kiraynayaa qiimaha suuqa oo ah tobankii kun tobankii kun markuu yahay aniga marka waxaan hore ku lahaa meesha maxay boqolkiiba labaatan sideed kun umaan bixina inta kale anaa iskale mar kasta oo aan bil kale lacag ku sii darabo lahaanshahaygu wuu sii kordhayaa milkinimadu wuu sii kordhaysaa haddii ay dhacdo xaalad icsaar u yimaado oo aan bixin waayo waa laygala wareegayaa guriga waa la biicinayaa intii iga gashay iyo wixii soo fuulayna waan leeyahay halkaana wax ribaa markaa ma laha sistamkaas walaaluhu waxaa hortaagnaa dhaqaalo u baahan yahay liquidad aad u badan buu u baahan yahay bunug badan bay la shaqeeyeen hadday dhaqaalihii soo helaan sistamkoodu markuu laba arrimood buu leeyahay oo ahaan muhiima ah inaad ku baraarugtaan waa midoo anoo socda intaan taga hore laygama qorayo liis baa lay gelina liiskana waxaa laga yaabaa inuu toban bilood qaato sanad u qaato hadba qofka bercentagekiisu badan yahana prioritiga la siinaya isagaa mudnaanta la siinaya maalan anoo boqolkiiba soddon haysta iyadoo boqolkiiba kontan haysa adaa lagu hormarinayaa maxaa yeelay lacagtii haafkeed baad haysaa anna waxaan hayaa soddon ama labaatan baan hayaa tawa mid arrinka labaad waxaa jira system aanay runtii dhanna ugaga dhaqaaqi karin baa jiro ku khasban yihiin systemkaana waa systemka waddankan uu ku shaqeeyo ah guriga adoo degan saad ogtihiin waddanka kan laba sano walbaba guriga waa la qiimayaa evaluation buu gelayaa guriga marka qiimihiis beerdiigii uu taagnaa sanad ka hor maanta ma taagna shalay waxaa laga yadha laba milyan kugu ahaa laakiin maanta hadii laba sano kadib la qiimiyo inuu afar milyan uu tago halkaana wixii way kugu sii kordheen laakiin adiga mar walba waxaad ka badbaadaysaa sistamkii ribada qayaxan ahayd meesha taagnayd waana waxayna wataan fataawidii lajna daa'ima iyo rag culus bay wataan arrinkaana wuxuu noola muuqday fiqiyan wax macquula qofki marka diyaaru ah halkaas wax ka heli karaa baahidan halkaasaa lagu dabooli karaa sistamka labaad waa sistamka dadana muslimiin ahay oo sirleynkayaala ay sameeyeen walaalaha north americana runtii way sameeyeen oo ah in dadku ayuuta ay galaan oo uguxooda ay samaysaan taana dabcan markaanu isku dayna lajna inaanu samayno hawshaa la galana cawaa'iq kale ee innaga inoo gaara bulsho ahaan soomaali ahaan baan runtii aanu lugta la gadiyi weyn marka waanu ka istaagna waan ka hakanay laakiin sistamkaas waa sistam shaqaynaya fiqiina marka lasoo baaro waxaan dhihi lahaa marka berrinad wada imanaysa ee loogaga hadli doono walaalaha waqooyiga degan iyo meelaha fogfog iyo innagaba qayb baanu ka nahay saacadaha dhaadheer ee ramadaanka tabcan maadaama baxigaasu baxi dheer u baahnaan karo mar dhowna mutamar uu markaa sheekh yuusuf daraf ka yahaana uu ka dhici doono xagga iyo tabori aanu inta badan u dayn doonno kaas qodob ka mid mida ah, qaadan doonaa laakiin su-aalaha aad qabtaan waan sii dhammaystiri doonaa maadaama howlka waqtigiisuna soo daboole culimmaduna aad bay u mahadsanyin ilahi subxana wa tacala ha barakeeyo laakiin berri idinkoo su-aalihiina la diyaara wa jazakum allahu khayran